الحمد لله نحمده ونستعiنه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفuسina ومن سيئات أعماaلنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشhهد أن لا إلaهa إلا الله وحده لا شريك له وأشhهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه ومن تبعهم بإحsان إلى يوم الدين أmا بعد baabu التwkiidi haadaa midkaanu baabu التwkiidi adkayntii baabkiisii weeye towkiid saddex luqaa ku banaan wow in la akriyo towkiid hamse in la akriyo ta'kiid alif in loo bedelo taakiid laakiin waxa u fasaaxo badan wowda maxaa yeele qur-aanku sidaasuu ku yimid walaa tanqudu اlaymaana bacda towkiidihaa wa towkiidu towkiidkii darbaani duu darbayni laba nuuc midu saaxiibo weeye lafdiyunku lafdi loo nisbeeyey oo lafdigu ku soo xasila lafdigaa lasoo celcelina lafdigaa la celcelina faa'iidadiisuna waxay tahay marka la keenayo in qofka saamica kafladiisa meesha laga saaro hadalka laba goor marka lagu celiyo ama saddex saddexaana ugu badane oo ka badan laguma soo celshee qofkaanu waa soo jeesana marka hore waxaa dhacdaa hal mar haddii lagu dhawaaqo inay dhaaftaba isagoon fahmin amase waxaa loogu celcelinaa mutakalimka hadalka inuu u qasday inuu dadka dareensiiyo oo aan loo malayn carabku inuu uga dhacay mar hadduuba ku celceliyey inuu u qastay dadku inay fahmaan lafdiyunku lafdi loo nisbeeyey iyo wa macnawiyun mid macno loo nisbeeyey labadaas ayuu u qaybsamaa falafdiyunkii lafdiga loo nisbeeyey icaadatu lafdi waa lafdigii la soo celintiisa lafdigii alawali horeeyey bicaynihi daatadiisii la soo celiyo cayntiisii in la soo celiyo ow bimuraadifihi inuu ku dara aheed ama mid la macnaa in la soo celiyo ow bimuraadifihi ama mid la macnaa in la soo celiyo sida fijaajan subulan fiili fijaajan subulan lafdigaa iskhilaafsane macnu waa isku mid waa wadooyin marka ow bimuraadifihi sharaxna waa inin dhigaa bicaynihi markuu ku yidhi cayntii ayadoo la soo celiyay waa miisaalada soo socda o bimuraadifihi ey muwaafiqihi fi lmacnaa mid macnaha ku waafaqsan in la soo celceliyo sida fijaajan subulan oo kale kalaa idaa dukat اlardu dekan dekan wa jaaءa rabuka wاlmalaku safan safa maahan ayado towkiid towkiid maaha lafdiga waa la soo celiyey laakiin macnuhu waxay yidhahdeen culummada mufasiriintu macnaheedu ma ahan soo celinta dambe kii hore in lagu adkaynaya maaha ee waa la burburina arladii haddana mar kalea burburin kale loo celina ilaa ay noqoto habaan munbasar boor la firdhiyey ilaa ay noqoto malaa'igtii waa safatay oo lagu celcelinaya maahane waxaa soo degaya markii jini iyo insi layskugu keeno maxsharka ee la doonayo in la maxkamadeeyo samada samaawaadka toddobada mid ka mida malaa'igteedii hal saf waa safanaya haddana samada ku xigta malaa'igteedii saf kale wa ma ahan safkii hore oo lagu celcelinayo ee waa safan bacda safin wey ah, marka taasu tawkiid lafdiya ma ahanay yidhaahdeen mufasiriinta gobol wuxuu ku yidhi sawaaun waxaa isku mid ah kaana lafdiga lasoo soo celcelinaa isman inuu ahaado naxw jaaa zaydunaa yimid zaydunaa yimid kii un baa la soo celceliyey waana isim wey zaydka hore waa faacil kan dambe waa lafdi tawkiid lafdiya weeyo ixraabtu ku raaca siisoo kale loo rafcina waa tawkiid lafdiya wa tawkiid marfuuci waxaad leeda tawkiidu zaydin wa tawkiid marfuuci marfuuca iska leeda kan hore ixraabta ku raaca ow ficlan ama ficlahaada lafdiga la soo celcelina naxwu ataaka ataaka laaxiquuna ixbis ixbis waa beyd shaacir yidhi shaacirkaas lama yaqaan magaciisa wuxuu yidhi fa ayna xaggee ilaa ayna xaggee ku sugnaaday annajaau badbaado bibaklati baqashayda lagu badbaado baqashayda badbaado lagu badbaadaa halkay ku sugnaatay ataaki ataaki oo kaafta la kasriyo waa hadduu baqasha la hadlayo ataaka ataaka oo kaafta la fadxiyo waa hadduu naftiisa la hadlayo labadaasay yidhaahdeen culummadu waa suurtagal hadduu baqasha la hadlayo waa la kasrina hadday khiaabun lidaaba hadduu yahay ataaki waxaa ku yimaadeen baqal yahay ataaki waxaa ku yimaadeen allaaxiquuna kuwii ku soo halenayey cadowgii ay ku caydhsanayey way kaa daba yimaadeen wey marka caga ku baxsan maydida exbis exbis iska joog ah, waana la hayaa ah, waana la qabtaye iska joog ama naftiisu la ataaka waxaa kuu yimid qofyo shaksiyo allaxiquna exbis celi daabadda marka kaafta haddii la yidhaha daabadu la kasri haddii la yidhaha naftiisu la hadlaana fatxi waxay tahay ataa waa ficilkii kaaftuna waa mafcuulu bigii allaaxiquuna waa faacilkii jacmud kor saalim ah xbis xbis xbis waa ficlu amr faacilki waa damiir musatir waa jumlo haddana jumlo kale lagu adkeeyey exbis kale marka ataaka ama ataaki waa ficil ataakna dambea tawkiid lafdii ah exbis waa jumlo exbista kalena waa jumlo kale oo tawkiid ah ataaka waxaa ku yimid ataaka waxaa ku yimid allaaxiquna kuwii haleelayeen ku cayrsanayeen oo exbes exbes celi celi celi daabadda ow oh, xarfan ama xaraf ha ahaado lafdiga lasoo soo celelina naxwu qowlihi waa shaacirkii qowlkiisa oo kale shaacirkii qowlkiisa oo yidhi laa laa abuuxu ma muujinayo laa udhiru wey laa laa abuuxu ma muujinayo bixubi basnata gabadha basna la yidhah jacaylkeeda ma muujinayo waa qarsana inaan jecela sababtoo ah inahaa gabadha bafna la yidhaah akhadad calaya waxay iga qaaday mawaafiqan ballamo lagu kalsoon yahay iyo wa cuhuudan ballamo ah. hadda ka laftigiis waa tawkiid laakiin xagga macna ahaanun waa isku cadfayo laftii toos looma dhahay lakiin xagga macnaa tawkiida ku jira maxaa yaele mawaafiqan iyo cuhuudan waa isku mid waa muraadifki laakiin xarf cadaf u dhex gelsho icraab ahaan cadafa la icraaba ee tawkiid la icraabi ma laa laa maxalushaahidku waa halkaas laba xarfu nafyus daba dhigay laa laa abuuxu ay laa udhiru muujima bixubi basnata waa gabadh magaceed gabadhii uu jeclaa magaceeda way basnadu gabadha basna la yidhaha jacaylka aan jecelahay muujima waa qarinahu leey bixubi bixubi basnata gabadha basna la yidhaahdo gabadha basna la yidhahdo bifatxi lba bada waa la fadxina basna aa laleeyahy bada fatxa la saara fadana sukuuna la saara bixubi basna bisna maaha busnana maaha laa laa abuuxu kitaabkaana inii shaqlayaba kitaabkaa inii shaqalka oo loola jeedo midka xunka qalinka midka dabdiga saxda shaqal haddaad maqasho saxa waxa weeyaan بفaتح البا الموxdة وسkون h kaasaa l h kaasaa l timaada midka nka qalinka kaas waxa weeyaan lama ictimaado macnana male kaas qaladuu iska u badan yahay in badanoo ka midaba qalad iyo saxba wa iska leeyahy ee dabdiga la isticmaalaa dabdiga dabdiga kitaabka inin dabdina marka laa laa abuuqu ma muujinayo bixubi basnata gabadha basna layda jacaylkeeda inahaa gabadhu akhadad waa qaaday calaya korkeyga mawaahiqan ballama lagu kalsoon yaha waxuhudan ballam laa laa baasa laga raba o jumlatan ama jumlahaaba lafdiga lasoo celina jumladaas ismiya ha noqoto ama ficliya ha noqoto miday rabtaba ha noqoto fiiri tawkiidka xarf cadaf inuu dhex geli karo fiiri kalaa saufa taclamuuna uma kalaa saufa taclamuun waana tawkiid haddana xarf cadafa dhexda uga jira sooma jeedaan oo midkan hadda idin dhahayo waxa waa cuhuudan waa tawkiid laakiin xagga icraab ahaan xarf cadafa dhexda ka galay waa tawkiid lafdi marka sharaxu kaas faa'idadaas idin siinaya ow jumlatan jumlahaada lafdiga lasoo celcelina naxwu darartu zaydan aan garaacay darartu zaydan aan garaacay jumlada dambe o dhan waa iska tawkiid lafdi wاlmacnawiyu halkaanu ka qabana marka sharxu tanbiih uu ku leeyahy aray ku baraarug tawkiid lafdiga maaha dekan dekan iyo wasafan safan ee ogow in badanoo naxwinta ayaa sidaas mareen oon tawkiid lafdiga u qaateen laakiin tafsiirka waxaa ku yimid macnaa dekan dekan waa dekan bacda dakin wa ana deka karara calayha dhulka korkeeda waa ku laalaab marka xataa saarad habaan munbahan wey safan safana waa sidaasoo annahu tanzilu malaa'ikatu kuli samaa'in fayasdifuuna safan bacda safin muxdiqiina biljini walinsi ah, saasay ugu hareeraysnaan muxdiqiina ayagoo ku hareeraysan wey jiniyo isi ayagoo hareeraynaya jiniyo isi wey meesha maxkamada lagu saarayo mhm. kaas qadriyan insha allah ugu tegi doonaa de alla baabkeedoo balaaran matniyaa loogu tag wlmacnawiyu tawkiidkii macnawiga ahaa walahu tawkiidkii walahu aniga ii qoran wowdaas qof aan wow u qornayn ma lahaya oo ay u qoran tahay wlmacnawiyu lahu alfaadu ma jira ha wowdaas waa qalad ah, wowdaas saxma matnigiis miyaa lahayaa oo muxaqaq ah matni muxaqaqaha jira waa kutubuhu iiga dhex lumay maktabadu iiga dhex lumay mid muxaqaqaha jiro mutamimada oo la saxay wowdaas calaa kuli xaal meesha ma qaba karto kuma jirto wowdaas meesha walahuda kuma jirto marka nusqooyinka aysan ku jirinaa sawaabkii ah waxaad leedahay walmacnawiyu waa mubtade lahu alfaadun jumladaas waa mubtadiya qabr jumladaasaa khabar waa almacnawiyu marka wow meesha ma geli karto wاlmacnawiyu tawkiidkii macnawiga ahaa lahu tawkiidkaasay u sugnaadeen alfaadun alfaadaasoo macluumatun oo la yaqaan wahiya alfaadii annafsu weeye walcaynu weeye labadaas maxaa wax loogu adkeeya sababta wax loogu adkeeya maxay tahy faa'iidada ay tusayaan maxay tahy marka wax lagu adkeeya labadaas sharaxa fiiri wyukadu bihimaa naf iyo cayn wax waa lagu adkeeyaa lirafci tawahum اsnaadi tiirin in la maleeyo in meesha laga saaro ilaa kayr اmatbuuci matbuuca keyrkiis wax loo tiirina waxaa meesha raba in laga saaro in la maleeyo xukunka matbuuca loo tiiriyey in tiirintu majaaz tahay ee matbuuca keyrkiis xaqiiqahaan uu xukunkaas ugu sifaysan yahay tusaale markaad tidhahdo fiiri جاء zaydunaa yimid daahirka wuxuu u eg yahay in zayd yimid xaqiiqaduna saas haddaan wax ka leexiye la arag marka laakiin maxaa la tawahumi karaa xukunka zayd loo tiriyo majiiah inuusan xaqiiqo ahayn ee warqad uu soo diray ay timid kitaabuhu yaa yimid ama soo diray rasuuluhu aa ama warkiisiyaa la helay khabaruhu aa yimid saasaa la tawahumi kara zaydoo maalan la waayey toban sanan la raadinayay aan ku idhi jaaa zaydu waxaa la tawahumi karaa hadalka horta xaqiiqa daahir wuxuu ku yahay inuu asaga yimid laakiin maxaa la tawahumi karaa jaaa rasuuluhu ergeygiisiyaa yimid jaaa kitaabuhu warqadiisiyaa timid jaaa khabaruhu warkiisiyaa yimid marka laakiin aad tirahdo jaaa zaydun aa yimid nafsuhu aa yimid caynuhu aa yimid khalaas tawahumkii meesha waa ka bax meeshii layslahaa majiia waxaa loo nisbaynaa cid aan zayd ahayn ee zayd waa majaaz meesha waa ka bax xaqiiqu noqday daatadiyaa timid wey aqiiqadiyaa la sug xaqiiqadiyaa la sug marka naf iyo cayn maxaa wax loogu adkeeyaa waa lirafci tawahum اlisnaad ilaa kayri matbuuc malayn ama tawahumka la malay karo maطbuuca kayrkiis in xukunka loo tiirina a meesha laga saara tawahumkaasa meesha laga saara hadalka daahirkiis inuu xaqiiqo ku yahay ala suga saasaa wax loogu adkeeya waa nafyi cayn wa kullu weeye wa jamiicu wa caamatu wakilaa wakiltaa shantaas lafdina maxaa wax loogu adkeeya fiiri sharx wa haadihi shantan yuakadu bihaa waxbaa lagu adkeeyaa lirafci tawahumi iraadati اlkhusuus khusuus in loo jeedo malayn la maleeyaa meesha laga saara bimaa shayna khaas loola jeedo daahiru daahirkiisu alcumuum cumuum uya shantaas lafdi waxaa wax loogu adkeeyaa lafdi macnihiisu daahirka xagga daahirka caam ah in la maleeyo amaa khaas loola jeeda meesha looga saaraa shantaas lafdi lafdi waxaad adeegsanay caam ah marka waxaad dhici karta dadku inay maleeyaan caam waad adeegsatay laakiin khaasaad ujeedaa oo caamun yuraadu bihi اlkhusuus arrintu inay tahay ayaa dadka gabal malaynayaan shantan lafdi mid ka mida ah, markaad daba dhigto tawahumkii meesha waa ka baxa waxaana caddaanayda lafdigan caamkaa in macnihiisii xaqiiqadaayo cumuumkaa loo jeedo saasaa loogu talagalay shantan lafdi lafdi caam had adeegsaneyn lafdiga caam markaad adeegsato ayaa dadka gabal waxay moodayaan ama malay karaan inaad lafdigan caamka macno khaasa ula jeedo shantan lafdi mid ka mid aha daba dhige maxaa meesha ka baxaya tawahumkii dadku islahaayeen lafdigan caamkaa ama macno khaasa loola jeedaa meesha ka baxa waxaana xaqiiqo noqoyda in macnihii caamkaa loo jeedo oo tusaale marka aad tidhaahdo maalan jaa aljeishu ciidankiyaa yimid ah, ama waxaa tidhi jaaa ahlu maka reer makaa yimaadeen jaa ahlu maka markaa tidha ahlu maka ah, reer makoo dhan ay caan ku tahay laakiin maxaa las dhihi karaa odayaashoodiyaa yimaadeen ilaan moogtahay mararka gabal waxa lena reer hebela maanta loo yimid afar odayaana timid afar oday maadaama ay matelayaan qabiilkii o dhan ah, marka afar oday imaana maxaa laleeyahay reer hebela maanta loo yimaadeen maanta reer hebelan qaabil ah, maanta reer hebelan qada u samayn ah, marka jaaa ahlu maka markaad tiraa waxaa la malay karaa ahlu maka inaad ula jeedo odayaashoodii asharaaftoodii madaxdoodii badankoodii laakiin haddaad tidhaahdo jaaa ahlu maka reer maka ayaa noo yimaadeen kulluhum dhammaantood khalaas hal mid kama maqnay wey lafdigu sidiisu xaqiiqa ku noqdo wuxuu ku yidhi wayajibu waxaa waajibaya itisaaluhaa itisaalu jamiici alfaadi tawkiidi alfaada tawkiidda dhammaanteed inuu la xiriirsado inay la xiriirsato bidamiirin damiir damiirkoo mutaabiqin daboolayo waafaqaya lilmu'akadi kan la adkayna wayajibu waxaa waajibaya itisaaluhaa itisaalu jamiici alfaadi tawkiid alfaada tawkiidka dhammaanteed inay la xiriirsato bidamiirin damiir damiirkoo mutaabiqin ay muwaafiqin waafaqa lilmuakadi oo muxuu ku waafaqa wuxuu ku waafaqaa ifraadan wa tasniyatan wa jamcan wa tadkiiran wa taniisan sharxa ku dhiga intaas inuu ku waafaqa la rabaa alfaada tawkiidka lafdi kasta oo wax lagu adkaynaa waxaa waajiba in lafdigaasu la xariirsado damiir damiirkaasuna uu waafaqo muakadka la adkayna muxuu ku waafaqaa shan arimood laba ka mida ifraadan wa taniyatan wa jamcan wa tadkiiran wa taniisan shantaas waa inuu ku waafaqo shantaas waa inuu laba uga waafaqo sidaas naxwu jaaa alkhaliifatu khaliifiyaa yimid marka jaaca alkhaliifatu la yidhi waxaa la tawahumi karaa oo la malay karaa asagii maahan ama warkiisii ama warqad ka socotaatim ama ergegu soo dirayin waxaad rabtaa oo imaatinka khaliifaha loo tiiriyey ama najaasta oo imaatinka cid kale ay ku sifaysanta ayaa la tawahumi karaa meesha ka saartaa rabta oo aad caddaydo imaatinku inuu xaqiiqo yahy taasaad rabtaa maxaad leedahay markaas nafsu isaga daatadiisi ay warqaduu soo diray maaha ergeyna maaha kaas waa ka baxda tawahumkii meesha oo aad isleheed ama cid kale loo tiirina xukunka waa ka baxa damiirna waa laga xidhiiday nafsuhu oo khaliifaha mufrad mudo kale weeye waafaqaya ah, waafaqaya alkhaliifatu waa ninkii madaxweynihii weeye madaxweynihii weeye ow caynuhu khaliifihii daatadiisi aa yimidna waa dhigi kartaa daatadiisii ayaa yimid waa dhihi karta walaka waxaa kuu sugnaaday an tajmaca inaad jamcido baynahumaa bayna nafsi walcayni labada lafdi hal mar inaad wax ku adkaydo aad khiyaar u leedo labada lafdi hal mar inaad wax ku adkaydo aad khiyaar u leedo laakiin marka aad labadooda isku mar wax ku adkaynaydo shardi waxaa ah naftu inay horaydo oo cayntu ay dambaydo bishardi an tuqadima inaad hormarido shardigeed annafsa bishardi an tuqadima oo daalka aad la kasrido waa inaad hormarido shardigeed annafsa nafta waa inaad hormarido oo aad tidhaahdo jaaءa alkhaliifatu nafsuhu caynuhu naftaad hormarine ma dhihi karti jaaءa alkhaliifatu caynuhu nafsuhu ma dhihi karti wayajibu waxaa waajibaya ifraadu nafsi wاlcayni naf iyo cayn in la kali yeelo maca lmufradi mufradka la jirkiisa muakadku hadduu mufrad yahay waajib waxaa naf iyo cayn ayagana mufrad in laga dhigo muakadka la adkayna hadduu mufrad yahay naf iyo cayn waxaa waajiba in mufrad laga dhigo wa jamcumaa wayajibu waxaa waajibaya jamcuhumaa naf iyo cayn in la jamciyo calaa afculin afculin in lagu jamciyo afculin waa jamcu waxa wey jamcu taksiir oo ah jamculqila la yidhah wey ah, afculin waa jamculqila ah, macnaha jamcu taksiirka awsaantiisa ah waxaa loo qaybiyaa jamculqila iyo jamculkasra toban iyo wixii kaya waxaa awsaan loogu talagalaa jirta oo kanu ka mid toban wixii ka badanna awsaan loogu talagalaa jirta kuwa toban ka badan loogu talagalay waxaa la idhaha jamculkasra kuwan oo loogu talagalay toban iyo wixii ka yarna jamculqila waxaa ka mida markaa afcul a ka mida afcul waa jamculqila afcul waa jamculqila waa jamculqila marka jamculqilahaas waa in lagu jamciyo waa goorma waa markii muakedku uu yahay muhane ama muakedku uu yahay jamac wuxuu ku yidhi fiiri wa jamcuhumaa wayajibu waxaa waajibaya jamcuhumaa naf iyo cayn in la jamciyo calaa afculin lagu jamciyo maca almuhana muhanaha la jirkiisa waljamci jamca la jirkiisa haddii muakedku yahay muhane anfus aad leedahay acyun haddii uu yahay muakedku jamc anfus aad leedahay acyun aad leedahay taquulu waada kan taquulu waxaa leedahay jaaa zaydani labadii zaydaa yimaadeen anfusuhumaa naftoodii ay yimaadeen o amase waxaa leedahay acyunuhumaa daatadoodii ay yimaadeen marka fiiri anfus waa la jamciyey laakiin mukadku jamcman waa muan laakiin yaa la xidhiira anfus maxaa la xidhiira damiir waafaqaya mukad oo muanaa acyun maxaa la xidhiira damiir oo muanaha waafaqaya wa jaa'a zayduuna zaydyaalkii badnaa ayaa yimaadeen anfusum nafyaalkoodii acyunhum daatooyinkoodii sidaas ayuu maray sidaas ayuu maray oo ah marka muakadku yahay musane iyo markuu jamc yahay labadaba in la jamciyaa waajiba saasuu maray laakiin nuxaadda gobolka mid ah waxay yidhaahdeen marka uu yahay muakadku musane waajib maahan in la jamciyo ee waa sida fasaaxada badan sida fiicnaanta badan wey afsax wey kitaabkuna ini dhiga sharax war dheeroo muhiimu ku sheegay ah, ee waxaa kuu banaan inaad tasniyeydo oo aad tidhahdaa jaa zaydani nafsaahuma waana sida ugu daciifsana ah, waa kuu banaan ah, waa kuu banaan waxaa kaloo kuu banaan inaad mufrad ka dhigto jaa zaydani nafsuhuma caynuhuma laba saddexdaasaa kuu banaan marka maxaa jamaca loo jeclaystay jamca waxaa loo jeclaystay waxa ay tahay waxaa la kahday laba laba taniye inay kulmaan laba taniye inay kulmaan aa la kahday oo la dhibsanaa jaa zaydani nafsaahumaa caynaahumaa aa la dhibsaday marka labada tasniyo kulmayda aa la dhibsana matnigan waxaa noola socdaa waa jamcuhumaa in lagu jamciyo calaa afculin maca aljamci waajib wey afcul in lagu jamciyo haddii uu yahay muakadku jamac waa waajib macnaheedu waa maxay musana hadduu yahay muakadku waajib maahana waa afsax intaasaa noola socota annaga nusqadan wuxuu ku yidhi waa kullu iyo waa jamiicu iyo waa caamatu saddexdaas lafdi waa kullu iyo waa jamiicu iyo waa caamatu yuakadu waa lagu adkeeyaa bihaa alfaada saddexdaa almufradu mufrad waa lagu adkeeya mufrad waa lagu adkeeya laakiin mufradka lagu adkaynaa shardi waxaa ah inuu tajazu'o waa inuu tajazu'o bicaamilihi xagga caamilkiisa waa inuu ka tajazu'o waa shay ajzaa aqbali kara inuu yahy sababto afiiri hadda haddaad tidhaahdo ishtaraytu lcabda addoonaan gato addoonku xagga gadashada waa ka tajazu'i kara ilaa dhowr qofaa isla gadan karta ah, dhowr qofaa isla gadan karta marka waa inuu yahay mufradku mufrad ajzaa noqon kara bixasabi alcaamil xagga caamilka marka laga fiiriyo sidaas wey marka waxaa leedahay wa kulu wa jamiic wa caama yu'akadu bihaa waa lagu adkeeya almufradu iyo waljamcu walaa yuakadu bihaa alfaaddaa saddexdaa laguma adkayo almuan muan laguma adkayo muana waxay iska leeyiin alfaad loo dejiyey ha waa kilaa iyo kiltaa taquulu waxaa leedahay jaa ljeishu ciidankiyaa yimid kulluhu dhammaantiis ow jamiicu dhammaantiis ow caamatu dhammaantiis wa jaaءat ilqabiilatu qabiiladiyaa timid kulluhaa dhammaanteed ow jamiicuhaa dhammaanteed ow caamatuhaa dhammaanteed wa jaaءa rijaalu raggiyaa yimaadeen kulluhum dhammaantood ow jamiicum dhammaantood ow caamatuhum wa jaaءat الnisaau dumarkiyaa yimaadeen kulluhuna dhammaantood ow jamiicuhuna dhammaantood ow caamatuhuna dhammaantood damiirka la xiriirsanaya aa waafaqaya muakadka isagaa waafaqaya wakilaa iyo wakiltaa yu'akadu bihimaa waxaa lagu adkeeya almuhana labadan muhanaha kaliyaha iska leh naxwu jaaa zaydaan yimaadeen kilaahumaa wa jaaءat ilhindaani labadii hindaa yimaadeen kiltaahumaa waidaa uriida haddii la doono taqwiyatu ta'kiidi ta'kiidka in lasii cadkeeyo fayajuusu waxaa bannaan an yu'taa in lala yimaado bacda kulihi kulihi ka gadaal biajmaca ta marka hore kulihi lagu adkeeyo kadibna ajmaca lagu adkeeyo wa bacda kulihaa kulihaa ka gadaalna bijamcaaa lagu adkeeyo wa bacda kulihim kulihim ka gadaalna biajmacina lagu adkeeyo wa kulihina kulihina ka gadaalna bijumaca lagu adkeeyo bijumaca lagu adkeeyo qaala allahu tacaala ilaah wuxuu yidhi fasajada almalaa'ikatu malaa'igtu waa sujuudeen kulluhum dhammaantood maxaa la daba dhigay ajmacuuna dhammaantood waa tawkiidun bacda tawkiid wa yuqaalu waxaa la jaa aljeyshu ciidankiyaa yimid kullu dhammaantiis ajmacu dhammaan waalqabiilatu qabiiladiyaa timid kulluhaa dhammaanteed jamcaau dhammaan wanisaa dumarkiyaa yimaadeen kulluhuna dhammaantood jumacu dhammaan waqad yuakadu in wax lagu adkeeyaa dhici karta biajmaca iyo wa jamcaaa iyo wa ajmaciina iyo wa jumaca biduuni kulin ayadoon kulli ka horrayn ayadoon kulli ka horrayn alfaadaan lagu leeyahay kulliyaa la daba dhigaa ayagoo mustaqilan wax waa lagu adkeeya kulli ayadoo ka horaydana wax waa lagu adkeeya ee kulli keliya looma shardiyo looma shardiyo naxwu lauqwiyannahum wallaahi waa baadiyaynaho baadiyaynah baadiyaynah shaydaan yidhi ajmaciina banu aadan dhammaantiis hal xaba ka tegima marka hadda ajmaciina keligeeda lagu adkay waqad yuutaa in lala yimaadaa la arkaa bacda ajmaca bitawaabicih ajmaca markii wax lagu adkeeyo waxaa dhici karta tawaabicdeedii in la daba dhigo wahiya tawaabicdeedii agtacu dhammaan wey wa absacu dhammaan wa agtacu dhammaan naxwo jaaca alqowmu qowmkia yimaadeen kulluhum dhammaantood ajmacuuna dhammaantood aktacuuna dhammaantood absaquuna dhammaantood abtacuuna dhammaantood wa hiya alfaada saddexdaahu bimacnaa waaxidin waa hal macno welidaa saas daraaddeeda laa yucdafu lama cadfo bacduha gebelkeed calaa bacd ilaa cadafku taqaayuru keenaa hal shay naftiisa ma banaano in laysku cadfo marka layskuma cadfi karo lianna shay alwaaxid laa yucdafu bacduhu calaa bacdi shay keligiisa gabalkiis gabalka kale laguma cadfo shay keligiisa gabalkiis gobolka kale laguma cadfo gobolkiis gobolka kale laguma cadfo wa tawkiidu tawkiid muxuu ku raacaa tawkiid waa masderun yuraadu bihi ismu اlfaacil tawkiid waa masder waa min iطlaaqi اlmasder wa iraadati ismi اlfaacil ism faacila loola jeeda muxuu ku raacaa mu'akadkiisa wa tawkiidu tawkiid taabicun wuxuu ku raaca lilmuakedi kan la adkayna tawkiidku waa midka dambe muakedkuna waa midka hore wuxuu ku raacaa fii rafcihi muakedka la godidiisa wa nasbihi muakedka la kordhigidiisa wa khafdihi muakedka la hoos dhigidiisa iyo wa tacriifi la macrifayntiisa oo aawa nakiraynti walaa yajuusu maba banaana tawkiidu nakirati nakira in la adkeeya maba banaana cinda albasriya kuufiyiinta masaladan ku raajixa akfash wuxuu raacay kuufiyiinta ina maaligna dhammaan kutubtiisa wuxuu ku doortay inay bannaanta in la adkayo laakiin shardi waxaa ah kow inay faa'iide keenaydo adkayntu waa inay wax faa'iidaydo labo nakiradu waa inay tahay shay maxduud ah oo tiro tusaya go-an ka yawmin wa leylatin wa shahrin wa xawlin waa inay noqoto xaw daliil ah xadiiska bukhaari iyo muslim ma sooma rasuulullah rasuulku ilaahay ma soomin sal اlahu alيه waslam shahran bil kullahu dhammaantiis ilaa ramadaana bil ma wada soomin aan ramadaan ahayn ee bilaha kale qaybna sunnu u soomi jiray qaybna waa afuri jiray hadda fiiri shahran oo nakiraha la adkeeyey kulaa lagu adkeeyey marka basriyiin a ku ledha halkan wallahu subxaanaه wa tacaala waxaa kuufiyiina halkan ku leh basriyiin maanta waa laga leeyahay akfashna xagguuba raacay maanta ha kuufiyiintii garabkoodu raac wallahu subxaanaه wa tacala aclam sala اllah ala nabiyina